لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء اللهم اجعل أقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم صل على محمد ilahay waxaan ka baryaynaa cidda kelmadda odhanaysa iyo cidda lagu odhanayo alla inuu ku anfaco fi lxayaati wa bacda almamaat niyaddeenna iyo qowlkeenna iyo waxqabadkeennana ilaahay inuu ka dhigo mid isaga awgii loola jeedo saan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala allahuma salli calaa muxamed wa cala ali muxamed walaalayaal waqtigu isagoo iskurayo ilaahay subxaana wa tacaala khayrka inna waafajiyaan ka baryaynaa kelmaddeennu waxay ku saabsan tahay raadadka xunxun ee ka dhasha macaasida iyo dunuubta iyo wixii la mida ee ka dhasha qofku uu ilaahay subxaanahu wa uu ka galo sidaa awgeed alle subxaanahu wa tacaala isagaa inaga ina abuuray allena wuxuu ina ka yahay hani oo inooma baahna oo abuurkuwa ina abuuray ilaahay subxaanahu watacaala waxba ku kordhin mayso mulkigiisa waxna ka dhimi mayso ummadda oo dhani hadday ilaahay caasisana waxba ilaahay u dhimi mayso ummadda oo dhani hadday wada toosaan oo hagaagaanna alle subxaanahu watacaala waxba u kordhin mayso alle subxaanahu watacaala cibaadu inoo abuuray adduunkan inoo keenay wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun cibaadadaas inaynu caabudno danteennaa ku jirta isagaanayna ku jeclaanaya waynu ku badbaadaynaa habeenadaynu joognana khayr baynu ku noolaanaynaa nolosha dheer ee dambena khayr baynu ku calfanaynaa oo qofku isma kaambin doono haddaan uu iska lumin oo uu dadaalo yaa ayuha الnaasu antum اlfuqaraau ilى اllah wallahu alganiy اlxamiid dad yahow waxaad tihiin baahanayaal dhan walba ka baahan baa tihiin ilaahay baad u baahan tihiin alle waa alle hani ah oo alle la mahdiyo oo maxmuud awey alle subxaanaه wa tacaala qofka bani aadamka ah adduunkan marka ilaahay uu keenay imtixaan baa loo keenay huwa ladii wa huwa aladii khalaqa almowta wاlxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala ilaahay noloshiiyo geeridaba isagaa abuuray alle subxaanahu watacaala wuxuu u abuuray oo u keenayna waa imtixaan sida awgeed macaasida iyo dunuubta iyo waxyaabaha xunxun ee qofku ifka jooga ee qofka ku xeeran oo wax ilaahay isagu abuuray imtixaanna uga jeedo dadku bal inay ku daqaqmaan iyo in dadku ay alle ka cabsadaan oo iska qabtaan sidaa awgeed baa waxyaabo badan oo macaasiya jira oo yaalla sinadiibaa joogta oo taalla intaa waxaa bini aadamku waasinaysanayaa muslin iyo gaalba khamrigii baa la cabayaa dilkii xaqdarrada ah baa dhacaya daraagiskii iyo daroogadii kala duwanayd ayaa la isticmaalayaa mid la calaashado iyo mid la nuugo iyo mid la cababa leh ayaa la isticmaalayaa iyo mid la isku mudo heesihii iyo muusikadii baa la dhegaysanayaa waa la tumanayaa salaadii baa laga tegey soonkii baa laga tegey xijaabkii baa la fudaydiyey dadka qaarna dumarku waaba ka tageen xishoodkii baa yaraaday dhiiranaantii baa badatay naxaasidu way badan tahay sidaa awgeed bal in qofku dhowrsado iyo in kale ilaahay ugu talagalay jidkana dadka waa loo caddeeyey alle subxaanaه watacaala wuxuu yihi wahadaynaahu najdayn insaankii waxaan u caddaynay oo ku hanuuninoo u bayaaminay labadii dariiq dariiqii xaqa ahaa iyo dariiqii baatilka ahaa inaa hadaynaahu sabiil imaa shaakira wa imaa kafuura insaankii jidkii waa loo bayaaniyey wadadaas naartaa lagu galaa ciddii qaada ee raacda waa cid jahannamo geedii u ah waddadaana jannaa lagu helaa ciddii qaada ee marta jannay ku helaysaa alle subxaanahu wa watacaala insaankii sidaa kagama tegin rusul buu usoo diray kutub buu usoo dejiyey waddadii u qeexaysa oo u caddaynaysa ayuu alle ugu talagalay subxaanahu watacaala hadafku waa maxay bani aadamku berito inaanu ilaahay hortii ka caban isagoo isleh ilaahayow maxaad noo cadaabaysaa ma xaq baatil baad noo kala caddaysay ma rasuul baad noo soo dirtay cabatin caynkaas oo kale ah rusula mubashiriina wa mundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujat bacda arusul ilaahay rusul buu diray subxaanahu wa tacaala mudday rusushaasi dhex joogeen dadka oo ka dhex dhawaaqayeen oo qaylinayeen ujeeddadu maxay tahay dadku inaanay berri alle hortii gar aanay helin ay ku ashtakoodaan oo ay naarta kaga badbaadaan inaanay helin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa alle dulmiga aada uga fog addoomihiisana aan dulmin isaguna dulmiga iska xarimay bini aadamka marka ilaahay cadaalad waasicu kula tacaamulaya sidaa awgeed baa qofka muslimka ay rasuulku markuu tilmaamayay wuxuu yihi kullu ummati yadkhuluuna aljanata ilaa man abaa ummaddaydu saw dhantay jannada ay gelaysaa qofkii diida mooyaane wa man yaaba ya rasuul allah rasuulka ilaahayo kumaa diiday qaala man aطaacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad adaa qofkii aniga ay adeeco dariiqayga raaca dee jannaduu galayaa kii kalena waa diida jannada inuu galo rasuulka sal allahu alayh wasalam isagoo hurda xilli ayuu toosay isagoo argagaxsan laa ilaaha ila allah weynu lilcarab min sharin qad iqtarab laa ilaaha ila allah macbuud xaq lagu caabudo ma jiro aan alla ahayn carab dadka la yidhaahdo iyo qowmiyadaasi shar baa u sugnaaday min sharin qad iqtarab shar dhawaaday shar dhawaaday awgii wuxuu rasuulku carabta ugu afqabsanayaa xilligaa ciddii noolayd ee muslimiinta u badnayd carab bay ahaayeen markaasuu nabigu wuxuu tilmaamay sal alay slam futixa alyawm min radmi yajuuj wamajuuj mil haada maanta meeshii ay yajuuji wamajuuj ku xidhnaayeen waa dadka ay soomaalidu juuj wamajuuj yihaahdaan meeshay ku xidhnaayeen maanta intaasoo kalea la furay ayuu nabigu tilmaamay salawaat llahi wasalaamu calayh su-aal baa rasuulka la weydiiyey anahliku wa fiina asaalixuun miyaa nala halaagaya rasuulka ilaahayo inagoo ayna dhex joogaan dad wan wanaagsan oo tukanaya oo xaaraantii ka dhowrsanaya oo la caabudaya oo sidii sharciga ahayd u nool qaala nacam idaa kahura alkhabat haa haddii xumuhu bato haddii macaasida iyo xumaantu iyo cidda ehelka way badato halaagu waa imanaya hadhowna cid waliba niyadeeda iyo camalkeeda waxay ahayd baa lagu soo saari doonaa waxay culimmada qaar ku fasireen xumuhu hadduu bato haddii awlaadda sharciga aan ku dhalanayn ee zinada ku dhalanaysa ay badato oo bulshadu waxaa ku bataan waxa weye halaagu waa imanaya sidaa awgeed alle subxaanahu watacaala insaanka bani aadamka uu abuuray ee bani aadamka inuu qofku dambaabo waa waxa ilaahay toobadda usoo dejiyey subxaanahu wa tacaala qofku haddii uu dambaabo oo toobadda alla waafajiyo oo dembigiisii uu ka soo noqdo ilahay waa u dembi dhaafaya subxaanah wa tacaala waayo bani aadamka rasuulku markuu ka warramay wuxu yhi sal la alay wasalam kulu bna aadam khata wa khayru lkhataa'iina tawaabuun bani aadam suudha yahay waa gefayaa inta geftana waxaa u khayr badan inta kasoo noqota gefkooda rasuulku wuxuu kaloo tilmaamay salawaatu llahi wasalaamu alayhi wladii nafsii biyadihi low lam tudnibuu allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay haddayninaan dambaabi lahayn oo dunuub idinka dhici lahayn ladahaba allahu bikum wala jaaa biqowmi yudnibuuna fayastakfiruuna allaha fayagfiru lahum alle subxaana watacaala intuu adduunyada idinkaba qaado ayuu kuwa dambaaboo soo noqdo toobad keena ayuu ifka keeni lahaa waxaa laga marmaana marka qofkii bani aadamka dembi waa ku dhacaya oo bani aadamaan dembi ku dhacayn ma jiro laakiin dembiga in laga soo noqdo waa muhim waana ujeedka ilaahay rususha usoo diray inay saxaan oo dadka ilaahay lagu xidho subxaanahu watacaala ilaahay nuux buu soo diray nabiyullaahi nuux nabiyullaahi ibraahim ciisa muusa yaxya zakariya nabiyullaahi maxamed baa lagu soo khatimay intii diiday salawaat llahi wasalaamu alayhim intii diiday ilaahay waa dabargooye fakulan akhadnaa bidambih cid waliba dembigii ay geysatay baanu ku qabanay fa minhum man arsalna calayhi xaasiba kuwaanu cirka qururux kaga soo daadinay baa kamid mid ah wa minhum man akhadathu sayxa waxaa ka kuwo lagu qayriyey oo wadnuhu dilaacay wa minhum man khasafnaa bihi lard waxaa ka mid ah dadkaasi kuwa dhulka lala gooyey oo ilaahay xagga kale u rogay wa minhum man aqraqna kuwaanu biyo ku hafinay baa ka mid ah wamaa kaana allahu liyadlimahum walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun ilaahay dadkaa kama gardarnayn ma aanu dulmin iyagaa naftooda dulmiyey oo loo taag waayey insaanka caynkaas ah. taa micnaheedu waxaa weeye dadka ay macaasidu ka dhacayso ama qofkii macsidu ka dhacayso haddii ilaahay dadku u noqdaan oo xaqii ay rumeeyaan oo raacaan oo ay xaqii qaataan ilaahay wuu badbaadinayaa aafiru اdhanbi waqaabilu tawbi shadiid اlciqaab ilaahay waa axad dembiga dhaafa toobaddana aqbala ciqaabkiisuna uu daray yahay wainii lagafaaru liman taaba waamana wacamila saalixا uma htadaa ilaahay raxmadiisa waasica bal eeg ani waan u dembi dhaafayaa wa saamaxayaa waa ka toobad aqbalaya qofkii alla soo noqda waa la rumeeya nabi cibaadii annii ana algafuur raxiim wa ana cadaabii huwa alcadaab اlaliim addoommahayga u sheeg warbixinta gaadhsii rasuulka suubanaayo annii ana algafuur raxiim anigu inaan ahay axad dunuubta dhaafa karfoonka in yar gaabi wa ana cadaabii huwa alcadaab اlaliim cadaabkayguna inuu yahay cadaab daran alle wuxuu leeyay walaakina allaha xababa ilaykum liimaan alle subxaana wa tacaala iimaanku alle subxaana wa idinla jecel yahay wazayanahu fii quluubikum quluubtiinu ku qurxiyo waa kaada iimaankii idinku duwo idin siiyey wa karaha ilaykum lkufra alle wuxuu idiin nacay kufriga iyo gaalnimada fusuuqa cisyaanka ayuu alle idiin nacay subxaana wa tacaala rasuulku ducooyinkiisi waxaa kamid ah sal la alay wasalam allahuma xabib ilayna aliimaan وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين qofku muslimkaay waxaa la rabaa inuu macaasida iyo xumaanta ka sabro sabirku iyo adkaysigu saddex nooc buu uqaybsamaa waxyaabaha ugu muhiimsan qaybihiisa waxaa ka mida asabru can ilmacaasi macaasida inaad ka sabirtid qof muminaa tahay oo goba oo ilaahay iimaan siiyey oo qof kasta oo caasi ah waa jaahil qof kastoo ilaahay ku caasiya ilaahay buu jaahil ka yahay bani aadamkan inuu dembaabo oo macaasida ku dhaco maxaa sababaya ko waxaa sababaya shaydaankaa sababaya shaydaanku waa col inahu yaraakum huwa wa qabiiluh min xayu laa tarawnahum waa nin ku takhasusay isaga iyo colaalkiisu aadanaha lumintiisa marka sidaa ay tahay haddana waa col kugu maqan oo khatar ah oo isagu ku arkaya oo adigu aadan arkaynin ina shayطaana lakum caduwa faاtakiduuhu caduwa inama yadcuu xizbahu liyakunuu min asxaabi الsaciir uma laatiyanahm min bayni aydiihim wamin khalfihim wacan aymaanihim wacan shamaa'ilihim walaa tajidu akarahum shaakiriin insaankii meel walbaan uga imanaya hor iyo dib iyo midig iyo bidix in kugu shukrisaa in yar bay noqonaysaa dadka inuu dareersado ayuu doonayaa inamaa yamurukum bisuui wlfaxshaai wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun in shaydaankaa cadowga ah ee khatarta ah rasuulku wuxuu ina amray ilahay inaynu ka magan galno subxaanahu wa tacaala waimaa yanzaganaka min ashayaan aayadda qur-aankahay waimaa yanzaganaka min ashayطaani nazgun fastacid billaah hadduu shaydaan waswaasiyo xumaan inuu kugu tuuro u damco ama maxaan ku idhaahdaa waajibaadkii iyo acmaashii wanaagsanee samaynta iska kaa hortaago alla ka magan gal sidaa awgeedna markaynu cuntada cunayno bismillah inaynu nidhaahno oo shaydaanku cuntada aan bisinka loo qaban wuu xalaashadaayo wuu banaystaa suuliga markaad gelayso bisinka qabsatid maryaha markaad iska bixinayso bisinkaad qabsatid reerkaaga markaad u tegayso bisinka inaad qabsato wamaa ilaa dalik markaad gurigaa ka soo baxayso adkaarta akhrisato labadii nin ee rasuulka agtiisa isku caraartamay ee wada hadlay ee nin aada u cadhooday rasuulku wuxuu yihi salawaat اllahi wasalaamu عalayhi inii la aclamu kalimata low qaalahaa ladahaba canhu maa yajid waxaan garanayaa ninkaa sidaa u carhaysani eray haddii uu yidhaahdo uu ka tegi lahaa waxa uu dareemayo o dhan oo cadho ah iyo ciil ah wa acuudu biاllahi min الshayطaan rajiim ayuu nabigu tilmaamay salawaat اllahi wasalaamu alayh sidaa awgeed macsida markay kaa dhacaysa iyo dembigu ha eegin dembigan inta uu la egyahay waxaad eegtaa cidda aad ku caasinayso waa ayo waa alle subxaanahu watacaala sababaha bini aadamka dembiga ku rida waxaa ka mida ah dacfu liimaan qofku inuu iimaankiisii daciifo kulamaa qofku uu cibaadada iyo kudhaan ku dhaqanka khayrka iyo shareecada uu qofku yareeyo waxa weeyaan iimaankiisu hoos buu u dhacayaa taasi waxay keenaysaa qofku inuu ku dhiirado markaa macaasidii xumaantii ilaahay ciqaabkiisii iyo qabashadiisii inuu ilaawo inay u sahlanaato macaasidii xumaantii inuu ku dhaco ayay keenaysaa qofka muminka ahi ee iimaankiisu nool yahay macsiyada ka dhacaysa waxay la mid tahay buur isaga hoos fadhi ay kusoo dumaysoo kale munaafiquna waxay la mid tahay duqsi wejigiisa intuu soo hormaray u gacanta sida eyaro maarata sida gacanta ku yidhi ayuu la mid yahay rasuulku sal allahu alay wasalam isagoo iska warbixinaya inaguna aynu ku dayanayno wallahi inii la atqaakum wa akhshaakum lah walaahi anigu alle axadka idinku cabsi badan baan ahay bu nabigu le sal lay slam axadka alle idinku cabsi badan oo alle iska dhowra oo aada uga baqa ayaanah law taclamuuna maa aclam ladaxiktum qaliila wala bakaytum kaiira waxaan ogahay dad yahow ee ilaahay agtii jira xisaab iyo ciqaab iyo miisaan iyo hawlahaan la socdo war yarna waad ooyi waad qosli lahaydeen in badanna waa ooyi lahaydeen buu nabigu le salawaat llahi wasalaamu alayh asbaabta waxaa kamid a ah jahligaa kamid a ah. aqoon la-aanta iyo jahligu waxyaabaha qofka sababa weeye inuu ku dhiirado ilaahay inuu ku caasiyo subxaanahu watacaala awaamirta ilaahay inuu sahashado oo qofku aanu waxba u arag waxaan uu samaynaya wixii ilaahay amray buu sahashanaya wuxuu alla diiday buu ku dhacayaa hawaabkii iyo jannadii ama ciqaabkii iyo cadaabkii waxaasoo dhan baa sahalo la ah iyo xisaabtii jahligaana keenaya akhiru zamanka calaamadihiisa waxaa ka kamida markuu rasuulku ishaaray sal اla alيه wasalam ina min ashraadi saaca ashraada saacada iyo qiyaamaha calaamada waxaa kamid ah calaamadaha saacadda lagu garto an yurfaca alcilmu cilmiga in la rafciyo culimadii baa dhammaanaysa oo dhimanaysa ama bas ha u dhinteen ama bir ha ku dhinteene culimadii baa dhammaanaysa wayahbuta aljahlu jahligii baa sugnaanaya oo dadka dhexdiisay ka muuqanaysaa wayushrabu lkamru kamrigii baa la fuudayaa oo la cabayaa wayadharu zina zinadii baa muuqanaysa oo bulshada dhexdeedii wax laqabsi aada moodaa ka muuqan karaya waa sababaha bini aadamka ku keeni kara macaasida iyo xumaanta uu samaynayo ilaahay wuxuu awoodaa cid waliba dembiga markay gasho bartaa ay taaganta inuu kaga gooyo laakiin dulqaadkiisa waasica ah iyo xisaabtuu aakhira dib u dhigay ayaa wax badani ku soconayaan cilmigiisa iyo qorshihiisa walow yuaakhidu الله nnaasa bimaa kasabuu maa taraka على dahriha من daaba alle haddii bani aadamkan wuxuu gelayo ee dunuub ah u qaban lahaa arlada dusheeda cidiba kuma waxa weeyaan qof waliba halkiisa ayaa lagu lagaga jari lahaa rasuulka sal allau alay maalin baa isaga oo fadhiya maydla sidaa la soo mariyey markaasuu wuxuu yidhi mustariixun wa mustaraaxun minhu maydkaa la sido ama waa mid raaxaystay ama waa mid laga raaxaystay markaasuu rasuulku faallo kooban ka bixiyey qofka mu'minkaahi adduunyadan markuu ka tago dhibaatadeedu ka raaxaysanaya waa xil baa qofkan saaran markuu nool yahay wuxuu ka shaqaynayaa mas-uuliyaddii qoyska ka saarnayd mas-uuliyaddii ka saarnayd ehelka muslimiinta tii ka saarnayd waajibaadkiisii waa soomaya waa salaadaya sakuu bixinaya salaad buu tukanaya qur-aan buu akrinaya waa dadaalaya waxbuu shaqaynaya xil dhibaan weeye xil baa saaran waxaasoo mas-uuliyaada marka uu dhinto waa ka nasanaya qofki raxmad ilaahay iyo dembi dhaaf iyo wusci iyo khayr baa alla siinay asalan ajcalana minhu waxaa qofkaasi marka adduunyada dhibteediibuu ka nasanaya laakiin adduunyadii inta ku noolay way u baahan tahay waktigii baa laakiin dee ku siminoo waa tegey midna adduun dadku waa ka raaxaysanayaan yastariixu minhu alcibaadu wاlbilaadu wاshajaru wاdawaab markuu dhinto dhirta iyo dunyada iyo dadka iyo daaraha dhammaantood waxay la ilaahu kaa adigaa naga qaaday roobku waa hadduu noo daayaa ayaa haddaa tigaadu soo baxaysaa kaasiba hadduu ifka ka tegey oo macaasidiisii la godgalay iminkay arrintu hagaagi doontaa taasaa marka qofkii insaanka bani aadamka ahaa waxa weeyaan macaasidan qofku uu gelayo dhibaataday jidhkiisa u geysanayso qalbigiisa u geysanayso adduunyadiisa u geysanayso aakhiradiisa u geysanayso waa wax ilaahay un u xisaabsan subxaanahu wa tacaala hadduu qofku ogyahay dhibaalaha kasoo soo gaadhaya kuma dhiiradeen wax badan oo ka ah wuxuu rasuulku sheegay qofku markuu macsi ku dhaco sal allau alayh wasalam qalbigiisa baag madow iyo dhibic madow baa ku dhacaysa qalbigii caddaa haddaanu ka toobad keenin mid kale mid kale ilaa qalbigu madoobaado oo raan noqdo raanku waa madowga waagii faanuusta la shidan jiray iyo faynuusyada marka casarkii dadku safaynayaan wax madow baa saa uga daadan jiray marka saa loo dhufdhufto ama sabaro daqiiqa ee gaariga markaad farta geliso sidaad tidhaahdo jallab madow baa kasoo go-aysa waxaasoo kalea qofka qalbigiisa ku dahaarmaya markaasaa wanaagiina wanaag u arki maayo xumihiina xuma u arki maayo hadduu laakiin ka toobad keeno waxa waa ka maydhmaya rasuulku wuxuu inoo sheegay sala allahu alayh waalih wasalam xajarul aswadka markii wuxuu ka mid ahaa dhagxanta qaaliga ah ee qiimaha badan ee jannada yaalla markii la soo dejiyey ee adduunka la keenay waa xajarul aswadka waa dhismaha marada madow ay saaran tahay waa dhagax yaroo ku dhex jira markii la keenay caanaha wuu ka caddaa xagga midabka caddaanta iminkan dhuxusha waa ka madoobyahay maxaasaa u galay fasawadathu khataaya bani aadam waxaa madoobeeyey bani aadamku su kii xajaaba ama cumraystaaba dembiga isaga reebayey ayuu bahalkii dhuxul madoobaatee noqday dunuubtu waa saas qalbigay madoobeynaysaa oo qofku damiirkaysay dilaysaa oo qofku xishoodkay ka yaraynaysaa oo qofku xaalkiisoo dhan bay xumaynaysaa dunuubtu dhibaatadaasay leedahay waxyaabaha raadadka xunxun ay leedahay dunuubta waxaa ka mid ah cilmiga iyo aqoontay iska kaa hortaagtaa intii aada baratayna waa kaa kala daadinaysaa ila cilmigu waa nuur macsiyaduna waa dulma oo qalbigay madoobeynaysaa sidaa awgeeda wuxuu odhan jiray daxaak ibnu musaaxim maa min axadin maa min axadin qof ma jiro qur'aanka bartayoo yaqaana nin taabiciya buu ahaaye dabeetana ilaabay sababtu waxa weeye un ilaa bidanbin axdatha waa dembi uu sameeyey ayaa arrintaasi ku timi ma asaabakum min musiibati fabima kasabat aydiikum wayacfu can kaiir rasuulku sal ly slam waxyaabaa waxaan ujeedaa dunuubtu dhibaatooyinkay leedahay qofka ku keenaysa waxaa ka mid ah xirmaanu risqi noloshiibaa kugu adkaanaysa waad kadeedmaysaa risiqii baa meel adag lagaa gelinaya wax badan baa la weydaarinaya oo waxa weeyaan waa lagaa qadinaya rasuulku wuxu yhi sal اla alيه wasalam isagoo arrintaa tilmaamaya xadiidka صaxiixa ah ina الrajula layuxramu rizqa bidhanbin yusiibu qofka waxaa lagaga qadiyaa risiq iyo dheef iyo dhaqaaluu heli lahaa ama ubad ha noqoto iyo taran ama dunyo la kororsado ha noqoto ama wax kaloo la helaba ha noqotee dembi uu galay buu ku waayaa buu nebigu yuri salawaatu اllahi wasalaamu alayh sidaa awgeed dadka dunuubta macaasida ku jira inta badan dhibaata haysato way kadeedan yihiin oo haddii la yidhaahda gaaladu so kuwa dhaqan oo daaraha iyo dunyada isdul saaray oo leh cirkaanu haabanaynaayoo xidigahaanu tiigsanaynaayo miyaanay gaalo mujrimiinu alle ka fogaaday ahayn haddii risiqa dunuubta lagu waayayo iyagaaba maxaan ku idhaahdaa quudkoodu uu yahay khanziir oo sharaabkoodu yahay khamri oo raaxadoodu zina iyo liwaa tahay oo waxa ay ku madadaashaan ay iyo balaayo ay tahay oo maxaan ku idhaahdaa jahanamo geedi u ah iyagu maxaa wax isaga dhimi waayeen qorshe kalaa meesha ku jira rasuulku sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi idaa ra'ayta alcabda haddaad aragto qofkii oo ilaahay uu siinaya nicmo iyo barwaaqo isaguna macaasi miisanaya iyo xumaan ku jira arrintaasi wax kale maaha fa inamaa huwa istidraaj waa sabaansab oo micneheedu yahay waa waxa lagu yidhi hooyo ku go lagu yidhi wey waxaa markuu isdhigto ayaa hal mar dhengada lagu dhufanaya o la qabanaya maanta waa ujeedaa xanada dhacay oo kale ilaahay inaga subxaanahu watacaala deegaanka iyo dadka iyo dunyadaba alxamdu lilah alxamdu lilahi xamda kaiira ayiba mubarakan fi ilahay wax badan buu naga badbaadiyey laakiin sida uu ugu dhacay dadyowga kafarada a qaarkood siduu ugu dhacay dee waa la socotaan wasaa'il iclaamka sida looga warramayo maalin waageedu beriyo ayaa kun kun laba laba kunba dadku u baxayaa markaasaa wax laka la kala gaaray si loo kala aaso ayaa la waayay dadkii adduunyada sheegtay ee yidhi baasha annagaaba dambaabna adduunyada ah dadkana annagaa ah leh dunyadana annaga iska leh say doontaanba ha u sheegteene meeshii la mariyey waa arkaysa rasuulku wuxuu akriyay aayadda qur-aanka ah salawaat ullahi wasalaamu calayh falama nasuu maa dukiruu bih fataxna calayhim abwaaba kuli shay xatىa idaa farixuu bima uutuu akadnaahum bakt akhadnaahum bakta si kadaa baan u qabanay bu alla yihi subxaanahu wa tacaala waxyaabaha ay keento waxaa ka mid ah macaasidu raadadkeedu qofku inuu dareemayo cidlo iyo cidhiidh iyo kadeed markaasuu cid walba waa u cadhaysan yahay miduu caayo miduu la dagaalamo miduu maago ka dadka ugu xigay kaka fogba waa waxa sidaa u rafaadinaya u gelayana macaasida allihii arrinta oo dhani ay ku xidhnayd hadduu qofku ka waaban waayo maxaa u hagaagaya markaasaa ilaahay insaanka toosu la hadlay yaa ayuha alinsaanu maa garaka birabbika alkariim aladi khalaqaka fasawaaka facadalak fi ayi suurati ma shaaa rakabak war qof yahow bani aadamka maxaa ilaahay kugu taago kugu khatalay war alle maad ka waabatid rabbigaa ka xishootid oo ka cabsatid bal dib isu sida laguu abuuray wa fii anfusikum afalaa tubsiruun muuqaalka laguu sameeyey axadka saa kuu dhisay maxaad ugu caasinaysaa hal il oo kamid ah adduunyada waxa ku nool jin insi hadday isu tagaan hal ila kuma keeni karaan hadday ishaasi kaa dhacdo iyadoo kale kuma siin karaan hadday adduunyada waxa joogaa isu tagaan war allah sida quruxda badan kuu abuuray maxaad ugu caasinaysaa maxaa isugu taagaysaa rabbi subxaanahu wa tacaala alle ka cabso oo ha ka cadhaysiin haddaad ka cadhaysiiso ciqaab baad filanaysa falamaa aasafuna intaqamnaa minhum markay naga cadhaysiiyeen waanu ka aargoosanay ba alla yidhi subxaanahu wa tacaala qofkii marka waxyaabay ku keenaysa waxaa ka mid a dulli iyo liidnaan waa qof tacbaana waa nool yahay waxbuu cunayaa waa cabayaa waxbuu shaqshaqaystaa heer buu leeyahay haddana ninku meel buu ka liigayaa qofku waa liitaa waxaa ka maqan micnihii iyo nuxurkii baa ka maqan dulliga iyo liidnimada macaasidaa iska leh rasuulku sal allahu alay ali wuxuu tilmaamay dulliga iyo liidnaanta waxaa dushooda ilaahay ka saaray calaa man khaalafa amrihi wa jucila adilu wasigaaru alaa man calaa man khaalafa amrihi sigaarka iyo dulliga waxaa dusha alle ka saaray ciddii rasuulka amarkiisa khilaafta salawaat llaahi wasalaamuh alayh cadaabulqabri bay macaasidu leedahay mid mid qiyaamo ah leedahay qofku ah raadadkay samaynayso maalin isagoo rasuulku madiine dhex maraya ayaa rasuulka sal alla alay ali wasalam xabaalo magaaladii madiine agtooda isagoo maraya ayuu yihi xabaasha iyo xabaasha labada qof ee ku jira iminka cadaab baa ku soconaysa labadii qof buu rasuulku ka warbixiyey kan marka uu kaajo kaadida iskama daahirin jirin ilaahay najaasada uu kaa keenay qaabaad isaga daahirsan shareecadu kuu samaysay maryahaaga inaad ka duudo jidhkaaga ka duudo cawradaada meel ku asturto si wacan u xaajo gudato haddaad biyo haysato iska nadiifiso haddaadan biyohayn dhagax iyo wax la mida isticmaasho tirada isdheeraysiiso sibaa shareecadu udhigtay ilahay ba waxaan kaa keenay dadka qaar baa intay suusada iska furaan ama halkaa istaagu nay ka siinaya kaadida markaasaa jidhkiisi iyo iyo wixi dhan ba saa ugu daadanaysaa muraadkama lo adhowna u iska gashanaya xayawaankaasaa ukaaeya baniaadamka saas may ukaaja geela iyo adiga iyo lodu markay qabato bartaasu kusii daynaya haddaadna kusii dayso meesha odan iska duweyn mushkilad maaha de marka mushkilad wey cadaablqabri bay keenaysaa ka kalena wuxuu ahaa qof dira diraale ah oo dadka isku diro warka u kala qaada tibaa ilahay ku cadaabayaaba nabig uri salawaatu llahi wasalaamu aleyh waa waa waa dembi weyn laakiin inay ka tagaan waa fududay oo waa saalanta laba laamood baa rasuulku intuu soo gooyey ama loo soo gooyo loo keenay buu sidaa ugu taagay labadii qabri salawaatu rabbi wasalaamu alayh rasulku wuxu sal alay waslam bal labadaa laamood intay engegayaan in cadaabka laga khafiifiyaa la arkaa macaasidu dunuubta ay keenayso dunuubtii macaasida bini aadamku gelaya dhibaatooyinkii raadadka ay ku keenayso mujtamaca waxaa ka mid ah nicmada la haystaa lagu waayaa dunuubta la samaynayo dadku ay samaynayaan haddaan laga noqon nicmada caafimaadkaa la waayayaa oo nabadgelyadii baa la waayayaa oo noloshii iyo deganaanshiii xasiloonidii baa la waayayaa oo tarantii baa yaraanaysa oo dunyadii baa baxaysa oo wax badan baa isbedelaya ummadii hadday nabadgelya nolol weydo ma noolaan karto tusaale ilaahay bixiyey degmo ayaa ilaahay ku tusaale bixinaya daraba allahu maala qarya kanat aaminata muطma'ina yaأtiiha risquha ragada min kuli makan fakafarat biancumi اllah faadaaqaha allahu libaasa aljuuci wاlkhawfi bima kanuu yasnacuun degmaa ilaahay ku tusaale bixinaya deegaan ilaahay u nicmeeyey risiqa meel kasta uga imanayo meel kasta uga imanayo waad garanaysaan telefoonada maanta qof waliba u gacanta ku sito waa dhaweyd oo aan fogeyn oo toban iyo dhowr sannadood laga joogo qofka telefoon u baahda inuu dirsado diri dhab u aadi jiri meena caynka ahayn dadku waa waaweyn garanayaan diridhibu diridhabuu aadayaa waxaa loo soo diraabaa si socod iyo soo socod bay kaga dhammaanaysaaba maantana qof walba aqalkiisu ku haysta qof walba jeebkiisu ku haysta mi magaalo risiqi badi iyo beriba waa ka imanaya baabuurtii baa saa u qaadaa dhigaysa guryaha iyo waxaa la dhistay awowayaasheen dadkii waddankana aasaasay masaajidkan oo kale ah maskaxdoodana kuma jirin kumana ay tukan werir baa laga dhisaya sida loo dhisay waad wada muraayada daaqadaha ah guryaha la dhisay nicmada biraa la taagi doonaayo qolof yaroo halow halow waa lagu hadli doonaa odayaashii aasaasay meeshatan qorshahooda qorshahoodii maskaxdooda kuma soo dhicin oo dadku iska dhex maqli doonaa daasadeer baa lagu hadlaya waxaasi waa nicmo ilaahay dilaaci taranta barwaaqada roobka dunyada nicamka dadkii ilahay nukusaa ugu nicmeeyey markii la caasiyey nabadgelyadana colaad waa alla ku bedelay subxaanahu wa tacaala wixii nicme la haystayna gaajo iyo silic baa lagu bedelay khalaas reer yamaneed baa ilaahay tusaale kasoo kusoo qaatay laqad kaana lisabain fi maskanihim aaya nimankaas saba deganaa reer yamaneed deegaankooda arrin yaab leh oo cajaaib oo yaab leh ayaa ku sugnayd bu alla ka tilma tilmaamaya ilaahay nicmaduu siiyey beerihii meesha ku yaalay ee nicamkaas biyo xidheen bay lahaayeen dhulkaa waraabiya mufasiriintu waxay sheegeen qofka dumari markay soo gasho salada madaxay saari jirtay iyadoo dhulkana wax ka qaadin dhirtan aan wax kasoo goyn ayay sidaa u dhex qaadi jirtay saladu waa buuxsami jirtay markay ilaahay ku caasiyeen oo ilaha ilaahu safarkan noo kala foge waa maxay daabayadahan isu muuqdo anagoo aan daalin oo aanan haraadin judhiiba aanu gaadhayno inaanu daalna doonayna oo haraadno oo daabayaduhu noo kala fogaadaan iyo deegaanka iyo tuulooyinka nicmadii baa la xajin laaya markaas ilaahay lagu caasiyey ilaahay subxaanahu watacaala muxuu ku sameeyey marka jannooyinkii iyo beerihii ay haysteen see ilaahay u galay subxaanahu watacaala dhirtii micnaha lahayd oo dhan baa inta la egejiyo meeshii laga saaray ayaa dhuur iyo geedka xamurka la yidhaahda iyo geed qodax iyo waxaan la garanay o dhan baa meeshay ka soo baxay biyo xidhaynkii baa lagu soo jebiyey waa qaxeen xanfaray firidhe bay noqdeen wamazaqnaahum kula mumazaq qaxoontiba adduunyada ku noqdeen ilahay waa kala firdhiyey wa tacaala alle marka lagu caasiyo macaasidu dhibaatadaasoo dhan bay leedahay oo nicamkaasaa lagu waayayaa ilaahay subxaanahu watacaala nicmadiisa waxaa lagu calfadaa wanaag dadku hadday faaxishada iyo zinada iyo macaasiyada kala duwan iyo qaawanaanshaha iyo heesaha iyo muusiga iyo waxaa bulshadu hadday caadaysato aad bay iminka waxaas usoo kordhayaan waagii hore guryaha muxaadarooyin baa laga dhagaysan jiray idaacadaa ka bixi jiray rikoodho maanta markii mobeello casiya ah la helay heesaa la wada gashaday in badanoo dadka ka mida ah heese iyo muusig iyo riwaayado iyo majaajillo iyo wax baas iyo balaayaa laga daawanaya meesha taasi waxay keenaysaa mushkilad weyn bay hadhow keeni doontaa iyo khatar bay keeni doontaa rasuulku wuxuu tilmaamay ummaddan aakhiru zamanka waxaa dhici doona in qaarkood dhulka lala gooyo qaarkood ilaahay dooriyo dadnimadooda ilaahay dooriyo oo qaarkood cirka wax lagaga soo rado ciqaab ah waa goorma goortaasi waa marka dadku ay fanaaniin u heesta oo ay heesahooda kala qaataan oo dhegaystaan oo daawadaan samaystaan oo durbaanka iyo muusikada iyo heesaha tamashlahooda iyo dhegaysigooda ku raaxaystaan oo ay zinada xalaashadaan oo xariirta xidhaan oo khamriga cabbaan buu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh intiiba maanta wax badan baa jira khamrigii waa la cabbay dumarka in badan baa qaaqaawan qaar baa xijaabkii hore u qaato iminka iskaba dhigay oo dib loogu soo noqday in gabadhu cunaha iyo dhegaha iyo laabta ay qaawiso iyo cududaha iyo adimada maxaan ku yidhaha khamrigii baa la cabay sinadii baa soo baxday heesihiiyo muusigu waa baddaa ilahay baa saa loogu dhiiriday subxaana wa tacaala ciqaabku waa imanaya rasuulka habeenkii la guuraysiiyey waxaa la tusay macaasida ciqaabka ka dhalanaya rag iyo dumar qaaqaawanoo foorno iyo tinaar ku dhex jiro oo ololayo gubanaya marka dabku ku soo kaco oo ay madaxa kor ula soo kacaanna malaa'igtu ay madaxa dubayaal kala dhacaysa budhadh bir a kala dhacayso jibriilo dadkani waa ayo dumarku waa qaaqaawayin labada naasood baa biraha hilibka marka la iibinaya la suro ayaa inta la suraybaa saa loo lalminaya waa raggii iyo dumarkii adduunyada sinada u dhar dhigtay ee kala zinaysan jiray wey azawaani wazunaah waa iyo dumarkii kala sinaysan jiray baa saa loo gelaya kuwii adduunka ribada cuni jiray waxaa rasuulka la tusay balli iyo meel weyn oo dhiig iyo xinjir fadhida ah nin calooshu intaa ilaahay muggeedu la egyahay uu garanayo calool weyn leh oo ciirciiraya oo baallabaallaynaya inuu saa usoo dhex qaaday balligii weynaa iyo meeshii dhiiggu fadhiyey afka markuu yimaado isir allayla iminkaad ka baxday dhagax afka malag meesha uu taagan yahay bahal dhagaxoo weyn intaa uu isku duminayo afka u gelinayo kan waa ayo waa kuwii adduunka ribada cuni jiray dadka dhiigooda cuni jiray iyo ribada basaa loo gelaya rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu calayhi habeenkaa la guuraysiiyey waxyaabo badan baa rasuulka la tusay oo ay dunuubtiiy macaasidu waxyaabahay ka dhalanayaan ka mid ah waxaa ka mid a ah dadku markay alla ku caasiyaan ama iyagaa la isku salidaa ama cadow baa lagu salidaa barakiciya oo deegaanka iyo dadka iyo dunyadaba ka qaada oo duleeya baa ilaahay ku salidaya rasuulku isagoo maalin safar ka yimi jihaad ayuu magaalada madiina soo galay salawaat ullaahi wasalaamu calayh masaajidku ku hormari jiray markuu yimaado aqalka kuma horeyn jirin sacd ibn abi waqaas baa xadiidka wariya fi saxiix muslim markuu sunaystay buu ku raagay saxaabadu way yara raagsay rasuulka ilaahayow maxaad ku raagtay ama hadal la miday weydiiyeen sa'altu rabbii halaaan ilaahay saddex arrimood baan weydiistay labana waa iga aqbalay midna waa iga diiday ilaahay waxaan weydiistay ummaddayda abaar abaar wada camimta dad iyo dunyo iyo deegaanba hal mar inaanu ku wada sallidin waa iga aqbalay ummaddayda inaanu dhammaantood biyo ku hafinna waan weydiistay wa iga aqbalay inaanu isku sallidin oo iyaga isku dirin baan weydiisto waa iga diiday markay iyagu macaasi galaan oo dhiiggii xaaraanta xalaashadaan oo isdilaan arrintu waa fakanaysa cadow maxaanku idhahdaaba ummaddii markaa la wareegaya dalkoodii dunyadooda markay iyagu isku mashquulaan oo dhiiggoodii daadiyaan oo cadowgoodii ka mashquulaan cadowgu jaanis buu helayaa waa inuu markaa iyagii oo dayacan cidlo ka qaataa oo la wareegaa waxyaabaha macaasiya dunuubtu waxaa kamid ah dadka kibirka diinta iyo khayrka iyo awaamirta ilaahay dad baa iskala weynsay isleeyihiin iyagu kibraani ah oo aan ogolayn waxaasu dhan gacanta midig wax ku cun ma ogola war sidaa waxyeel ma ogola shareecada iyo diinta haddii loo sheego gacantuu saydhaya xukunka iyo shareecadaha laysku xukumo gacantuu saydhaya munaasib maaha umadda maanta in shareeca lagu xukumo iyo wax la mid ah rasuulku sal la alay sl wuxuu ka warram dadka caynkaasa ee adduunka wax micno la ismoodaya inay yihiin aakhira sida loo keeni doono wuxuu rasuulku tilmaamay sal lay slam yuxsharu lmutakabiruuna ywma alqiyaama kuwa isla waaweyn ee iskibriya waxaa lasoo shirin doonaa aakhire la keeni doonaa amhaal dhira dhirada baasha la yidhaahdo oo ah oo quraanjada ah iyagoo quraanjo laa la eg oo suurad insaan oo bani aadama leh amhaal dhar dharada aad aragtay quraanjada ah waa nin quraanjo halkaas socdo maraya quraanjada yare aad aragtay oo nin oo soconaya aduu ka waran ama qof dumara soconaysa saas iyagoo abaa la keeni doonaa buu nebigu yihi salawaat ullaahi wasalaamu alayh waxyaabaha macaasidu ay keenaysa waxaa kamid markii jaziirada qubrus la yihahdo muslimiintu ay furteen ayo ayuu abudar alkhifaari oohin abudardaaba oohin la fadhiistay markaasaa waxaa lagu abu abudariyo maalin ilaahay muslimiinta uu ciseeyey oo gaaladii dulleeyey maxaad la barooranaysaa la ooyeysaa waxaan la ooyayaa buu yihi nimankaad arkaysaan ummad dawlad jirto oo awood leh oo ciidan leh oo dhisan oo micnole ahaayeen ilaahay markay caasiyeen oo ku kufriyeen oo diintiisii ka hor yimaadeen dulligaad arkaysaan baa maanta maraya ilahay saas u duleeyey subxaanahu wa tacaala qofku marka waxayna ku dhacaya oo dhan asal waxaa u ah dunuubta aynu samaynayn waxaynu samaynayno ayaa asal u ah waxyaabaha dunuubta laga helayo waxaa kamida qofku uu samaynayo muuqaalkiisa xitaa qofku isbedelaya wuxuu ohan jiray cabdulahi bn cabaas ina lilxasanati diyaa xasanada iyo wanaagga qofkuu samaynayo iftiin iyo nuur bay leedahay fi lwajhi wa nuura fi lqalbi iyo nuur qalbiga qofka ilaahay u gelinayo wa ina lisayi'ati sawaada sayi iyo xumaha qofku samaynayo madow bay leedahay fi lwajhi wejigiisa iyo madow qabrigiisa iyo qalbigiisaba ah xasanulbasri baa nin wuxuu ku yidhi xasanow habeenkii weysadeeda iyo sijaayadeeda iyo tahaarada waxaa ku qaadan lao dhan waa diyaarsadaa salaatuleylka inaan u kaco ayaan ku talagalaa haddana ma kaco qaala dunuubuka qayadadka dunuubtaadii baa ku dabartay dunuubtaadii baa ku dabartay oo ku xidhay arintu waa sidaa wax kale maaha sufyaan athawri wuxuu ohan jiray dembi aan sameeyey baan shan bilood habeenadoodii aan ku waayey inaan leylkii tukado oo salaatuleylkii igu dhaafay ayuu ohan jiray sufyaan athawri xurimtu qiyaam qiyaam leyla qiyaamu leyli hamsata ashhuri bidanbin adnabtuhu shan bilood baan arrintaa ku waayay marka akle iyo cunis aad cunto oo xaaraam ah ayaa qiyaamuleylka iyo cibaadada kuu diidi karta nadaro iyo daawasho xun ood wax daawatid oo maanta aad aragtay wax walboo xun in banaanka lasoo dhigay ayaa cibaadadii iyo khayrka iyo qur-aanka akrintiisii kaa mancin kara dunuubtaasoo dhan maxaa dawadu noqonaysaa dawadu waxay noqonaysaa ilaahay inaad u noqotid oo dadku alla u noqdaan oo ilaahay loo toobad keeno oo shuruudda toobadeedii la fuliyo qofku inuu alle ka cabsado oo uu dareemo ilaahay baa ku arkaya ilaahay baa kuu jeeda ilaahay waa ku maqlayaa ilaahay waa kula jiraa qalbigaaga inay ku weynaato munkarka iyo macaasida iyo asxaabtooda iyo meesha lagu hayo iyo ehelkeedaba inaad ka fogaato wanaagga iyo khayrka iyo dadka ehelka u waa inaad la saaxiibto weeyaan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas تأمرون بالمعروف وتنhوna عن المنkر buu al leeyay subحaanaه وataعaaلى rasuulku salى الlaهu عalيه وaلiه waسلم guntiya wuxuu yihi isagoo tilmaamaya dadku markay alla usoo noqdaan hadii xumaantu ay dhacdo oo ay bedelaan inay khayr ka helayaan haddii kalena khatar ay gelayaan maa min qowmi yucmalu fiihim اlmacaasi ma jiraan dad dhexdooda macaasi iyo xumaan lagu samaynayo oo haddana awood u leh macaasida iyo xumaanta la samaynayo cidda samaynaysa inay ka qabtaan oo ka celiyaan oo aan ka celinaynin dadkaasi waxay u dhow yihiin an yacumahum allahu alciqaab ilaahay inuu ciqaab ku camimo aafo alla intuu u keeno inuu ku camime khatar u tahay sidaa awgeed waxaan iskula dardaarmaynaa naftayda iyo idinkaba wixii ilaahay loogu caasigaroobaya inu iska ilaalino oo qofku wax kama uga dhaca iyo aqoon la mooyaane ilaahay inaanu si badheedha ugu caasin ilaahay towbadiisana aynu badinno oo rasuulku sal alla alيh wasalam wuxuu ohan jiray maalintii anigu boqol jeer baan ilaahay u toobad keena dad yaho alla u toobad keeno alla dembi dhaaf weydiista alla inu dembi dhaaf weydiisano oo toobadda badino oo qofku habeenkii inta aanu seexan dib isu xisaabo aro maanta xaalkaagu muxuu ahaa ilaahay dembi dhaaf la weydiisto dunuubta la gelayo alla laga dhowrsado wanaagga iyo diinta iyo khayrka laga shaqeeyo wixii ilaahay ciqaabkiisa keenaya layska dhowro le qof waliba iyo qoyska laga soo bilaabo dhismaha iyo wanaagga haddii qof waliba tooso oo qoys waliba tooso ummaddu way wada toosaysaa ummaddu way wada toosaysaa mas uuliyaadkayna ina saarana inaynu gudanno ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala wixii aan asiibay ilaahay inuu naga abaalmariyo wixii aan gafayna alla inuu naga saamaxo dembigeena iyo kii waalidkeenna ilaahay inuu dhaafo muslimiinta oo dhan ilaahay u dambi dhaafo reer widhwidh khaasatan iyo inta ku xeeran cedwadan timi ilaahay dembigooda inuu dhaafo inta bugtana alla inuu shaafiyo intii dhimatayna alla u naxariisto intaan awlaad lahayn awlaad khayr qabta alla uu siiyo inta awlaadda ehelkooda ka cabanaysa alla inuu toosiyo inta dumarkooda ka cabanaysa alla inuu hagaajo ragga inta laga dumarkoodu ka cabanay alle inuu toosiyo inta daymaysan ilaahay inuu daynka ka bixiyo inta kurbaysan kurbada alle inuu ka faydo inta muraad leh muraadkooda wacan midigta alla inuu u saaro deegaankan iyo dadkiisa iyo dunyadiisaba alla inuu barakeeyo iyo diintiisa nadwadan iyo khayrkan ciddii kasoo shaqaysay waktigooda iyo maalkooda ku bixisay ee ilaa iminka u taagan ifka iyo aakhiraba ilaahay isaga abaal ka bixiye alla inuu khayr ugu abaalgudo camal saalix ah oo ilaahay hortii aakhira aynu ku badbaadno ilaahay inuuna ka dhigo oo niyaddeena saafiya saalix u tahay allahuma sali wasalim wbaarik calaa nabiyina muxamed